san yahay mowduuca fadli ikhfaa'i sadaqati sadaqada qarinteeda oo la qariyo oo hoos loo baxsado fadliga ay leedahay ikhfaa'u sadaqa sadaqada oo la qarsado oo hoos loo qariyo oo qofka la baxaaya uuna bannaanka soo dhiginoo muujinin way fadli badan tahay waxaase iyaduna fadli leh haddii la muujiyo oo la daahiriyo laakiin waxaa afdal in la qarsado hoos loo bixiyo in bannaanka la muujiyana iyaduna mar bay sii fadli badnaan oo haddii qofka uu rabo in lagu daydo waa kii aan soo marray xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ninkii saxaabiga ahay sadaqadiisii ku bilaabay markuu nabiga dadka baraarujiyey waa kii ammaanay oo yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana nin waddo wanaagsan bilaabay oo looga dayday oo noolayntii ku dhaqanka aayaadka iyo axaadiista nabiga calayh salaam uu dadka ku booriyey ninkii ku bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam si gaara u ammaanay hadduu marka qofka ku leeyahay lagaaga daydo oo kale inuu daahiriyo waxa dhib ma laha haddii uu naftiisa dimadiisa uu beri yeelayo oo tuhmada uu naftiisa ka fogaynayo fii xaal laga baqaaya ama ayba dhici karto in dadku ay ku xamtaan qofkan inuu waxbaba bixininba oo hebel sakada ma bixiyoo kale ayuu ka cabsaday oo ka baqay markaasoo kale inuu muujiyo iyaduna waa bannaan tahay waana fiican tahay laakiin asal ahaan labadooda wixii ay fadli badan yihiin oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaba uu ku sheegay aladiina yunfiquuna amwaaluhum bileyli waannahaari siran wacalaaniya siran wacalaaniya kuwa xoolahooda bixinaya bileyli waannahaar habeenay maalintii siran si qarsooniya wacalaaniya si muuqata aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli sira wacalaaniya siran wacalaaniya iyo in tubduu asadaqaat fanacim maa hiya wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum aayadaadkaasoo dhan waxay caddaynayaan inay labaduba ay bannaan tahay laakiin hadduu qofku qarsado riyaa iyo ha sheegay ha lagaa maqlay iyo ayuu ka ilaalinayaa cibaadadiisa inay soo gasho ikhlaaskana sidaas u dhow qaala xadaanii zuhayr ibnu xarb wa muxamed ibn اlmuhanى jamiica can yaxya alqaطaan yaxya bnu saciid alqaطaan qaala wuxuu yidhi yaxyaa qaala zuhayr baa wuxuu yidhi xadaanaa yaxya ibnu saciid alqaطaan can cubaydillaahi buu ka warramay qaala akhbaranii khubayb khubayb ibnu cabdiraxmaan can xafs ibni caasim can abi hurayrata radia allahu canhu wa ardaah can الnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi sabcatun toddoba sinfi toddoba qolo yudiluhum allahu ilaahay baa u hadhayn doona fii dillihi harhkiisa ayuu u hadhayn doonaa yowma maalin laa dilla hadh uusan jirin ilaa dilluhu hooskiisa mooyeene hoos ilaahay uu abuuray oo asaga un uu leeyahay mooyeene hoos maalin uusan hoos kala jirin toddoba qoluu ilahay u harayn doonaa subxaana wa tacaala waa maalinta qiyaamo maalinta aan hoos jirin hooskii ilaahay subxaanah wa tacaala uu addoommihiisa qaarkood u abuuroo siiya mooyeene hoos kale ma jiro maxaa yeelay wax allaala wixii hoos lahaay oo dhanba waa la baabi'iyey wayas'aluunaka can iljibaal faqul yansifuhaa rabbii nasfaa fayadaruhaa qaacan safsafaa laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa buur ma jirto meel taaga ma leh meel godoo la galana ma jiro dhulkoo dhan waa siman yahay wayadaruha qaacan safsafa marka hoos ma jiro laakiin hoosku ilaahay abuuro markaa oo wixii oo wax la harsado uusan jirin ayuu ilaahay hoos abuurayaa sadaqada qofka uu leeyahay baa hoos u noqon hoos ilaahay uu abuuray baa markaa dadku ay harsanayaan toddoba qolo ayaa jirta oo hoos ku jirta oo harsanaysa fii dillihi ay dillun yakhluquhu allahu subxaanah wa tacaala hoos ilaahay uu abuuraayo oo asaga uu leeyahay allah wax walbaba abuuro iska leh amaa riwaayata fii dilli alcarshi dilli alcarshi riwaayada ku soo aroortay hooska carshiga ayuu hadhsanayaa riwaayada saciid bin mansuur ayaa soo saaray mawquufan calaa salmaan alfarisi sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaaha ibraahim almuhaajir ninkaasna waa la daciifiyey ama ibraahim alhajari dacafahu jamcun min alculamaa sida xaafid ibnu xajar raximahu allahu fii tahdiibi tahdiib uu ku sheegay marka fii dilli alcarshiga waa la daciifiyaa E waxaa weeyaan dil iyo hoos ilaahay uu qofka siinaayo o u abuurayo wey sadaqada buu sheegay nabiga calayhi salaam xadiid axmed uu soo saaray ibnu khuseymiya ibnu xibbaanna ay saxiix yeeleen can cuqbata binu caamir uu nabiga calayhi salaam uu yidhi qof walbaba wuxuu harsanayaa fii dilli sadaqatihi xataa yufasala bayna annaas ilaa dadka laga kala sooco oo la kala xukumo oo la kala fasliyo qof walbaba hooskii sadaqadiisiibu harsanayaan toddoba qoloo marka si gaara loo karaamaynayo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dikru cadadi sabca toddobadaas oo la sheegayna macnaheedu ma faa'iidaynayso xasri oo inay toddobadaa keli ay yihiin maya bale nabiga calayhi salaatu wasalaam xukun buu sheegi tiro iyo cadad buuna u sheegayaa macnaheedu inay maxsuur ay tahay ma aha oo waxaa weeyaan toddobadaasuu mar sheegay haddana kuwo kale loo waxyooday nabiga calayh salaam tiro kale tiradaa marka way badan kartaa cadadkuna mafhuum ma laha walidaalika waxaa soo arooray ilaa labaatameeyo inay gaarayaan dadka ilaahay hooskiisa harhsan doona maalinta qiyaamo alimaamu alxaafid ibnu xajar raximah ullah fii fatxi اlbaari wuxuu soo aruuriyaa duruqdaas iyo dadka iyagaa buu soo aruuriyaa cinda sharxi lihada alxadiid xadiidkan markuu sharxaayo oo taxta sharxi lihada alxadiid ayuu ku keenaa intaas oo riwaayo oo ku saabsan dadka hooska ilaahay harsanaya subxaana wa tacaala toddobadana marka ka mida toddobadaas waxaa ugu horeeya alimaamu alcaadil imaamka ama ninka madaxda u ah ummadda alcaadilu ee caadilka qofka madaxda ah ama caam ha ahaado alimaamu alacdam imaamadii weyneed ama madax meeluu ka yahay cadaaladna wax ku maamulaya cadaaladdan macnaheedu waxaa weeyaan tadbiiq sharci illaah sharciga ilaahay buu dabaqayaa oo wax ku xukumayaa oo wax ku maamulaya liannahu cadaaladda waxaa asal u ah oo asaas u ah in shareecada lagu dhaqdo oo diinta la qaato oo xukunkii ilaahay iyo sharcigii ilaahay wax ka cadaaladsan ma lahee taasuu ilaahay addoommihiisa u gartay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ilaaha khalqiga abuuray alle ka yaqaana ma jirto marka asagaasi cadaaladda uu noo soo dejiyey ooy dadka madaxda dalka ku maamulaan taasaa cadaaladda ah alimaam alcaadil imaamka caadilka ee dadka si xaqah oo wanaaga ku maamulaya qof walbaba xaqiisii iyo waddadiisa marinaya waa midka koowaad oo asaga hadduu hagaago mujtamac intiisa kalena waa hagaagayaan hadduu asaga fasahaadona mujtamac intiisa kale waa fasaahadayaan oo waxaa fasaadka la yidhaahdo ee dhibaatada ee laga cabaadayo laga calaacalayo kor bay ka soo bilaabataa haddii kor ay ka hagaagsan tahay qof ku dhiiran karaa lama arkeen laakiin kor hadday ka fasahaado qof lagu dhiiran ma jirto oo qof walbaba wuxuu leeyahay asagaba asagaba asagaba ah, saasuu sameeyaa marka cadaaladdu waa shay muhima ummaddana cadaaladdaas unbaa wada anficaysa oo wax u taraysa qofka labaad washaabu nin dhallinyaraa wey nasha'a barbaaray bicibaadat illaah ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray wiil dhallinyaro ah ama qof dhallinyaro ah wiili gawr wuxuu ahaadaba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caruurnimadiisiba uu badbaadiyey ilaa uu ka weynaaday wax xumaan iyo inxiraaf ah iyo leexasho oo ku dhacday midna ma jirto waxaa loogaya dhallinyarada xilliga ay dhallinyarada yihiin waxaa badan hawadooda iyo shahwadooda iyo inay xaqa iyo wanaagga in badan ay ka boodaan marka qofkii ilaahay xifdiyo oo dhallinyaro ah oo yaraantiisaba khayrka intuu ku barbaaray wanaaggaa ku weynaaday ilaahayna sidaa ku dhowray qofkaas wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay hooskiisa harsanaya subxaanahu wa tacaala ka saddexaad warajulu waa nin qalbuhu qalbigiisa mucallaqun la suray filmasjidi masaajidka dhexdiisa qalbigiisa wuxuu ku xidhan yahay masaajidka oo hadduu baxo oo bannaanka jiro qalbigiisa xaggee jira masjidka salaaddii baa la gaadhay ku soo tuko aadaankii ku soo noqo darsi baa laga akhrinayaa aad wacdi baa ka socdaa aad qalbigiisa mar walba wuxuu ku xidhan yahay masaajidku xidhan yahay qofka noocaasoo kale asaguna hooska ilaahay buu harsanaya subxaana wa tacaala oo buyuudda ilaahay iyo guryaha ilaahay uu ugu jecel yahay inta biqaac iyo dhul ah halkaasuu jeclaaday ilaahayna waa soo dhoweeye oo hooskiisuu gelinaya <clears throat> warajulaan waxaa weeye laba nin baa lambarka afaraad wey taxaabbaa isjeclaaday filah dartiis ilahay dartii bay isku jeclaadeen diintaas iyo iimaankaasay isku jeclaadeen ijtamaca way kulmeen calayhi cala almaxaba maxabadaa ilaahay ay isku jecel yihiin bay ku kulmeen watafaraqaa waa kala tageen calayhi cala almaxaba iyagoo isjecel ayay kala guureen ama kala dhinteen midkood u dhintay ama ay dhinteen ilahay dartii oo la isku jeclaado maxaa isku saaxiib ku tihiin saaxiibnimada labada qof ay saaxiibada yihiin maxay tahay mabda'a muxuu yahay waxaan isku jecel lahay diintaas ku kaalmaysannaa qur-aankaan isla akhrisannaa masaajidkaa isla aadnaa waan isla ictikaafnaa wanaagga iyo birigaan isku kaalmaysannaa xumaanta iyo sharta ayaan ka wada hortagnaa khayrkaasaa isku jecellahay wanaaggaasaan isku jecelnahay ayib taxaabaa fi fillaahi ijtamaca calayhi wa tafaraqa calayh sida ayagoo isku jecel bayna kala tageen ayaguna maxabada ilaahay dartii laisku jeclaado iimaankay ka mid tahay min awtaqi cula liimaan bayna ka mid tahay alxubu fillaah waalbuqdu fillaah ilaahay dartii oo la isku jeclaado qofkaad gooynaysana alla dartiin aad u goyso diintii buu ka leexday daraaddeed oga tagto iyadoo wax kale ku nacin wax kale aada ku nacin qofkan waxaad ku nacday waxaad ku nacday waa diin laawe wuu ku aakhara seejini diintaa uu ka leexday daraaddeed bad ku nacdayd oga tagtay kanna maxaad u jeclaatay waxaan u jeclaaday waa qof muslim ahoo mu'min ahoo musalli ahoo khayr badanoo salaad iyo cibaadaya daaciya khayr ayaan ka heli oon uya xasuusinoo aan ku heshiinay oon isku jeclaanay taana waxaa weeyaan waa mabdaa ugu fiican wey laakiin waxaa badan in dadku siyaalo kale isku jeclaadaan oo siyaalo kale ay isku raacaan oo siyaalo kale ay isku maaragtay eh, xisaabtaanoo axzaab iyo firqooyin kala duwan baa jirta taas waxba ajir laiska siin maayo wa rajulun weeye midka shamaadacatu imra'a waxaa u yeedhay haweenay baa u yeedhay daatu mansabin mansab saaxiiba wa jamaalin qurux mansabku waa xagga nasabka iyo sharafta qows sharaf leh iyo cid wanaagsan bay ka dhalatay wey quruxna way leedahay oo qof foolxun ma ahaa gabadha noocaasa oo aadan xagga nasabna ku nacaynin foolxumana aadan ku nacaynin ayaa faqaara yaa u yeedhay u yeedhay maxaa laga wadaa yacnii xumaan bay ugu yeedhay zine iyo faaxisha ugu yeedhay bilisaani xaaliha ow maqaaliha afkayga oola baxday waxay tidhi hayta laka haala xumaan iga samee bay u samee bay tidhi ama ma ahe intay cadir iyo baraafuun iyo balaayo isku soo daarisay isa soo qurxisay oo cawradeedii fayday ayay ninkaasagahaa ku walcisay oo xaggii xagga kaga dhacday iyadana waa nooc yeelitaana wey oo gabadhu hadday xijaabkeedii ay fududaysatoo dharkii xijaabka ahaa ee sharcigahaa ay xidhan weydo ee arkaay imaqlay bay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay ee arkaay imaqlay gurigii ka soo baxday iyadoo labisatay dhar khafiifa ah. udgoon iyo baraafuunna soo qaadatay dahabkeedii muujisay indha kuul marsatay xidno iyo wax soo marisay soo cusburisay intaasoo dhan farriin bay diraysaa iyo risaala iyo masjid bay diraysaa markaasuu indhaha ka laabtay bale weyba hadasho waxay tidhi xumaantan igu samee faqaala wuxuu yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka baqaya aniga subxaana wa tacaala innii akhaafu allah middaa way midda jannada lagu geli ee hooska ilaahay lagu heli subxaana wa tacaala maxaa kaa reebay islaanta iyadoo wax lagu diido oo kale aan jirin xagga nasabka iyo xagga quruxda midnaba waxaad keliya ku diiday ilaahay baa ka baqaaya subxaanahu wa tacaala innii akhaafu allah laakiin hadday noqoto adoo kale lama hadlo iyo maaragtay waad fool xun tahay ama dad baanna arki ama aydhis baan ka cabsani ama ceeb baan ka baqi kullu haadaa lagu geli maayo hooska ilahay lagu heli maayo innii akhaafu llah baa la rabaa inay ku hagayso iimaan iyo alla kacabsi iyo taqwa ayaa la rabaa inay ku waddo innii akhaafu ullah waxaa ku guulaystay oo arrintaa iyada ah lambarka koowaad galay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam nabi yuusuf oo dhallinyaro oo shaab ah dhallinyaraduna dareenkooda iyo shahwadooda iyo doonitaankooda waa laogyahay ayaa waxaa u yeedhay haweeney daatu mansab oo jamaal nin casiis oo madaxa ah, naag uu qabay oo gurigeedana uu ku nool yahay ayay u yeeratay markaasuu wuxuu yidhi inii akhaafu allah macaada allahi inahu rabbii axsana mahwaaya ayuu yidhi ilaahay baan ka magangalay waxaad iigu yeerayso weliba albaabihii way soo wada xidhay wax ku arkaaya mala bay tihi marka dawaacidii iyo wixii wasaa'ilaha ee sahlaayay shahwada iyo xumaanta inuu sameeyo o dhanba way u sahashay wax allah wixii cabsi cabsiah oo dhanna meesha way ka maqan tahay sabab kale oo gabadha loo diido ma jirto hayta laka bay ku tirkaale muxuu yidhi marka macaada allah Ah. lama dhihi karaa nabi yuusuf nabi buu ahaayoo shahwo ma lahayn dhallinyaru ahaa shahwana waa lahaa bale qur-aanka wuxuu sheegay inay hamisay isagana uu hamiyey lowlaa an ra'aa burhaana rabbi burhaana rabbihi buu arkay iimaan iyo alla kacabsi iyo taqwa yaa qalbigiisii gashaoo ka u diiday oo ka reebtay wa ilaa dareenkii wuu dareemay laakiin qalbigiisii markiiba waxaa galay alla kacabsi iyo khashya iyo cabsi alleh ah markaasuu dee waxaasoo dhan ka fogaaday linasrifa canhu suu waalfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin xumaantao dhan buu ilahay ka leexiyey kuwa mukhlasiintahe shaydaanba uu yidhi addoommahadoo dhanba waan baadiyeenaya kuwa mukhlasiinta mooyeene ayuu soo galay yuusuf calayhi isalaatu wasalaam keligii marka ma ahee dad badan oo muslimiin oo muminiin ay taqwadaasi ka reebtaa xumaanta iyo zinada zinada ay ka reebtaa waxa uu dareemayo waa la wada dareemayaa laakiin cabsida ilaahay baa laysku dhaafay ilahay baan ka baqaya wuxuu ka sheekeeyey nabiga nin aad u jeclaaday gabadhay ilma ahayeen oo qurux badan wax walbuu isku dayay gabadhaas suu ku gaari lahaa markaase iyaduna diiday waagii dambe wuxuu ka faa'iidaystay duruuf ku habsatay iyo xaalad iyo culays haysta abaar ku dhacday way u soo qaraaba doorato waxay tidhi xaalad adag baana haystay waxna sii markaasuu wuxuu yidhi lacagtan dahabkaan ku siinayaae qabso bishardin laakiin waa inaad isku kay makanayso isku kay dhiibto dhinacan marka baahideedii fiirinaysaa iyo gaajada haysaay la soo carartay gabadhuna waa gabadh mu'minadoo cafiifadoo dhowrsoon hadduu ninkii uu gaaray meesha ninka uu xaaskiisa ka gaaro o isku diyaariyey waxay tidhi ittaqi illaah walaa tufadda alkhaatama ilaa bixaqihi ah, ilaahay ka baqoo meesha ayada ah xaqeedii iyo jidkeedii iyo waddadeedii xalaashaha waxaan hayn ha ku gaarin oo ha ku baaba'ina bay tiri bikaaradaas ittaqi illaah hadiibu markayuu ninka la cabsaday cabsidii baa ku dhacday waa ka baxay meeshaas isagoo dhex taagan ayuu ka baxay wixii uu siiyeyna ogama noqoninoo faruu ka qaaday ninka asaga ah waa kii lagu tilmaamay inuu noqday weli awliyada ilaahay ka midoo saalix ah oo ilaahay ducadiisa u aqbalay markii godkii uu ku dhacay oo buurtii ay kor ka fuushay waa kii ilaahay ka leexiyey subxaana wa tacala ka qaaday warajulu weeye midka kale tasadaqa bisadaqa waa inta xadiidka loo keenay shaahidki wey qof sadaqa la baxay fa akhfahaa sadaqadiisii buu qariyey xataa laa taclama ilaa aynan ogaanin yamiinuhu gacantiisa midigtaa maa tunfiqu waxay bixinayso shimaalu bidixdiisa xadiidkan fii saxiixi muslim ugu sugan yahay waxaana ku jira waxa la yidhaahdo fii cilmi musalax alxadiid cilmu musalax alxadiid waxaa ku sugan waxa la yidhaahdo alqalb almaqluub maqluubka waxa la yidhaahdo xadiidka in la dabagediyo marka kan waxaa ku dhacay qalbi baa ku dhacay riwaayada macruufka ee mashhuurka ee muxadisiinta isku raaceen waxaa weeye xataa laa taclama shimaaluhu bidixdiisa ma ogo maa tunfiqu waxay bixinayso yamiinuhu midigtiisa wax wax bixinaya waa midigta marka midigta waxay bixinayso bidixda ma ogo qof sadaqadiisa qariyey oo siraystay oo gacantaa bidixdaa hadduu qof fadhin lahaa ama qof ahaan lahaa muunan ogaadeen gacantaa bidigta waxay bixinayso hoos buu u bixiyey oo hoosta uga dhiibay qofkuu rabay inuu ku sadaqaysto asagoo ka baqaaya riyaa inay ka gasho asagoo ka baqaaya in qofka asaga ah uu ka xishoodsiiyo hadduu si calana ugu soo laaco oo qof dad dhexdiyeeda wax lagu siiyo dadka qaar baa xishoonaya oo yaxyaxaya dayib ikhlaas iyo alla ka cabsi keliay ka tahay wuu qarinaya sadaqadiisa kaana hooska ilahay buu warajulu weeye midka u dambeeya toddobadaasi dakara allaha ilaahay xasuustay oo ilaahay xusay khaaliyan isagoo keligii ah ama khaaliyan xaaluu khaali yahay qalbigiisu wax dad qalbigiisa oo ku jira ma jirto ha laga arko ha lagaa maqlo ha lagu ogaada midna qalbigiisa kuma jirto wuxuu khaali u yahay alla cabsidiisa subxaanahu wa tacaala iyo xasuusta ilaahay iyo ilaahay ka ayuu khaali u yahay fafaadad waxaa shubatay caynaahu labadiisa indhood baa ilin ay ka timid intuu meel fadhiistay oo qur-aanka akhriyey oo dikrigii ilaahay akhriyey oo muraaqabadii ilaahay xasuustay oo aakhare iyo daartaasi imaan doonta xasuustay oo qabri xasuustay buu ilin ay ka timid qofka asagaa wax kaloo qalbigiisa ku jira ma laha cabsidaa ka ahayn qofka asaga ay ka timidna ilintaas ka imaatay ilaahay wuxuu ugu bishaareeyey inuu hooskiisa uu hadhiyo maalinta qiyaamo toddobadaa sifaba waa dhici kartaa hal qofa inay iskugu tagaan hal qofa inuu ninka madax yahay oo dhallinyaro yahay oo uu yahay qof cafiifahoo dhowrsoon oo uu yahay qof sadaqadiisa bixiyo qarsada oo uu yahay qof dikriga ilaahay badiya oo uu yahay qof mucallaq qalbigu bilmasaajid ku xidhan intaba waa dhici kartaa marka waa fursad cadiima ah oo dadku ay haystaan ayna tahay inay ku dadaalaan qaar baad la imaan kartaa mar walbaba hadday noqoto sadaqada hadday noqoto dikriga ilaahay oo lala ooyo subxaana wa tacaala hadday noqoto masjidka oo qalbigaadaad ku xidhood ku dadaasho mar walbaba masaajidka jamaacada inaad ku tukatood cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga aad la aado intaasba waa lala imaan karaa waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can qubayb ibni cabdiraxmaan can xafs bni caasim can abi saciidin alkhudriy aw can abi hurayrata shaki baa galay annahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi bimidli xadiidi cubaydillaahi wa qaala warajulu mucallaqun bilmasjid masaajid iyo masjid bay keliya masjidka qalbigiisa ku xidhanye idaa kharaja minhu hadduu ka baxo qalbigiisa xaggee jiraa mar walba uu maskaxda ku hayaa masaajidka xataa yacuuda ilayh ilaa uu kaga soo noqdo qalbigiisa masjidka ku xidhan yahay mar walba masaajidkii salaaddii ma la gaaray darsigii ma la bilaabay qalbigiisa masaajid ku xidhan yahay baabu bayaan caddayn ana fadla sadaqati sadaqada fadligeedu ama afdala sadaqa sadaqada ugu fadli badan sadaqatu saxiixi shaxiixi qof caafimaadsan oo haddana xoolahaysa jecel xoolihiisa raba oo haddana wax la baxay qofkaasaa ugu fadli badan xadaana zuhayr bnu xarbi qaal xadaana jariir can cumaara bni lqacqaac can abi zurcata can abi hurayrata qaal ataa rasuula allahi sala allah alay wasalam rajulun nabiga waxaa u yimid nin faqaala wuxuu yihi ya rasuul rasuul allow ayu sadaqati acdam sadaqa la bixiya tee ugu weyn xagga ajirka iyo qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anta sadaqa inaad sadaqaysta ugu fadli badan wa anta adigoo saxiixun caafimaadsan oo qof jirrabi qofa caafimaadsan isku hawo ma aha qofka caafimaadsan baa hawada iyo xoolo jeceelka iyo adduunyada qofkaasi aad ugu jirtaa qofka caafimaadsan haddana shaxiixun xoolihiisa ku bakaylaaya oo xoolihiisa waa jecel yahay waa ku dhegan yahay takhsha alfaqra faqrigana aad ka cabsanayso wa ta'malu alghina haniinimadana aad yirdiilanayso faqri baad ka baqaysaa wixii ama wuxuun kaa noqda xoolana baad khasaartaa ayuu qofku leeyahay inuu wax yeesho oo qani noqdo oo xoolihiisa ay meel gaadhaanna wuu rabaa mar walba <coughs> walaa tubni ha sugin buu nabigu calayhi salaam yidhi xataa idaa balaqat ilxulquuma markay naftu gaadho halkaa hunguriga ama dhuuntaa qulta aad lifulaanin hebel ninka la yidhaahdo oo dadka dhaxalka la aan ahayn kadaa intaasuu leeyahay ha la siiyo walifulaanin hebella kadaa intaa ha la siiyo <coughs> wacalaa fulaan hebel korkiisana alaa waqad kaana lifulaan xoolihiina waxaa iska leh alaa hooye <coughs> waqad kaana wuxuu u sugnaaday xoolaha ninkaa uu leeyahay hebel hala siiyo hebel hala siiyo lifulaanin hebel baa iska leh oo qofka hadduu dhinto xoolihiisi yaa iska leh dadka dhexalkiisa lahabaa iska leh khalaas milkigu waa ka wareegayba marka marka uu sakaraadka yahay waxa uu sheegsheegaayo fulfulmaal saddex meeloo maal meel buu ku leeyahay oo weliba dadkii wararadiisa ahaa say u fuliyaan ku xidhan tahay laakiin markuu caafimaadsan yahay xoolihiisa asaga xor u ah oo xaq wale su u bixin lahaa marka xilligaa ha sugin xilli dad kale aad magan u noqoto ood mudato ood ayaga wax ka sugto oo ayaga waxay ku gartaan taxta raxmatihim naxariistooda un aad ku xidhan tahay xilligaa ha sugin bay ka dhigantah ee intaad nooshahay caafimaadsan tahay xoolaha aad jeceshahay naftaada ka goo wax baxsan wey qaala waxaddaana abubakr bin abi shayba wibnu numayr qaala xadaana ibn fudayl maxamed bn fudayl can cumaara can abi zurcata can abi hurayra qaal ja'a rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala allah alay waslam nabiga faqaala wuxuu yidhi ya rasuul rasuul allow ayuu sadaqa sadaqa la bixiteebaa cadama ugu weyn ajran xagga ajirka faqaala nabigu wuxuu yidhi amaa wa abiika aabbaha baan ku dhaartay latunaba'annahu waa lagu sheegayaa amaa wa abiikadaas kelimatu jarra cala lisaan dhaar hadda looma jeedo carabka iskaga dureertay wax waxaa jira carab ku oo dadku ay afkooda iska bartay Eh, lama ogolo in aabba lagu dhaarto iyo makhluuqa in lagu dhaarto ma bannaana waxaan ku soo marray kitaab liimaan kitaabu liimaan kitaabka bilowgiisii nin baa nabiga u yimid oo sharaacu lislaam buu weydiiyey markaasu wuxuu yihi laa asiidu dalika walaa anqusu intuu dhaartay intaa ka ziyaadin maayo kana nusqaamin maayo markaasuu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi aflaxa waabiihi in sadaq aflaxa waabiihi in sadaq <clears throat> marka waabiihidaas sidaasaa lagu ta'wiiliya ama lagu fasiraa ama ma ahee waa intaan la xarimin arrintaa ayada ah ayadana waa la yidhi an tasadaqa inaad sadaqaysata ugu fiican sadaqada wa anta saxiixun adoo caafimaadsan saxiixun xoolahaada ku bakaynaya taksha alfaqra faqiirnimana ka baqaaya wa ta'malu albaqaa iyo hinaa labadan riwaayo inaad sii baaqi noqon ood sii noolaana rajo ka qaba walaa tumila u sugin xoolaha bixintooda iyo sadaqada xataa idaa balaqad markay gaadho ruuxda iyo naftu alxulquuma hunguriga iyo dhuunta qulta markaa aad tidhaahdo lifulaanin kada walifulanin kada waqad kaana xoolihiina lifulan hebel buu usugnaaday hebel hallasi hebel hallasi xoolihin rag baa gacanta ku haya qala xaddaana abu kaamil aljaxdariyu qala xaddaana cabdulwaaxid qala xaddaana cumaarata bnu qacqac bihada lisnaad naxwi xadiidi jariir kayra anahu qaal ayu sadaqati afdal iyo acdamu ajran labada riwaaya waa isku macno baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaan ana alyad alculyaa gacanta sare yaa khayrun ka khayr badan min alyadi suflaa gacanta hoosaysa wuu kuu fasirayo wa ana alyad alculyaa gacanta sare waxaa weeye hiya almunfiqa midda wax bixinayso wa ana suflaa midda hoosaysana hiya alaakhida midda qaadanaysa wey marka qaadanaysadeas uu ku fasiray mutarjimka ah, muxuuha saaxibu tarjuma ayada laftirkeedu xadiidka ayaa sii fasiray aakhid kastaoo wax qaadanaya ma ahee xadiidkaa noo fasiri doona wa ana suflaa hiya saa'ila waa midda saa'ilada ah qof kastoo wax la siiyo maaha in laga fadli badan yahay ee midka wax weydiisanaya weeye midka laga fadli badan yahay midka wax bixinaaya ee gacantiisa wax ku bixinayaana fadli badan saasa loo wadaa kii laakiin isagoo su'aalana la siiyey macnaheedu maaha in laga fadli batay qala xadaana qutayba bnu saciidin can malik bni anasin fima quriya calayhi can naafic can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi sala اllah alيh waslama qaal nabigu wuxuu yidhi wahuwa cala lmimbar isagoo mimbarka saaran wahuwa yadkuru sadaqa sadaqadii buu nabiga ka sheekeeyey watacaafuf in laga dhowrsado can masalati su'aasha arrintaasuu nabiga dadka ku booriyey wax in lala baxo dadka waxaysta kuwa kalena ay su'aasha iyo dawarsiga iska ilaaliyaan oo ay ka dhowrsadaan ayuu markaasuu nabigu wuxuu ku soo gebagabeeyey alyaddu alculyaa gacanta sarraysa yaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoosaysa walyaddu alculyaa gacanta sarraysana almunfiqa waa midda wax bixinaysa wasuflaa gacanta hoosaysana assaa'ilatu midda dawarsanaysa ee su'aalanaysa weeyaan taasuu nabiga sala allah alay wasalam yiri qaala xaddaana moxamed bnu bashaar wa moxamed bnu xaatim wa axmed bnu cabdah jamiican can yaxya alqataan qaala ibnu bashaar xadaana yaxya xadaana camar ibnu cuثmaan qaala samictu muusa bnu dalxata yuxadiثu ana xakiim bnu xizaam radia allahu canhu xakiim bnu xizaam bnu khuwaylid khadiijo bintu khuwaylid baa eedow aheyd um lmuminiin zawjatu rasuuli اllahi sala اllah alيh wasalam alula almufadala alfaadila radia allahu canha waardaaha kamuna min alrijaali kaiir markuu nabigu alay slam walam yakun min الnisa ila aasiya wamaryama wakhadiija wafadlu caaisha min الnisa kafadli hariidi cala saa'iri طacaam xadaahu xakiim wuxuu u warramay muuse binu dalxa ana rasuula اllahi salى اllah alيh wasalam qaala wuxuu yidhi afdalu sadaqa sadaqa waxaa ugu fadli badan ow khayru sadaqa sadaqa waxaa ugu khayr badan can dahri hina haninimo iyo hodontinimo dusheed wixii ahaaday qofka isagoo wax maarmi kara oo waxaan uu bixinayo asaga iyo carruurtiisaba ay ka maarmaan inuu bixiyaa fadli badan oo xadiidka akhirkiisaa sii fasiraya wixii adiga aad haysato wixii aad u baahan tahay carruurtaad u baahan yihiin ku bilow ayaga wixii ka soo haroo dheeraada way waxa fiican inaad bixiso walyadu lculyaa gacanta sarraysa yaa khayrun ka fiican oo ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoosaysa waana lagu fasiro yadu lculyaa waxaa weeye gacanta wax asuflaana waa midda saa'ilada wabda ku bilow biman tacuul qofka aad nafaqayn iyo dadka aad masruufkeed biilayso dadkaa sadaqada ku bilow iyo waxbixinta buu nabigu calayh salaam markaa can dahri khiiran baa la rabaa laakiin qofka hadduu wixii uu haystay naftiisa intuu ka qaado ehelkiisana ku raacaan hadhowna uu ku sabraayo wixii ka ratimo ka dhasha waxla'aantaa uu gacantiisa madoobeeyey ku sabraayo ku qancaayo wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa aayaddaasna ku dhaqmaayo inuu markaa bixiyo wuxuu haysto waa u bannaan tahay masalatu liihaar baa la yidhaahdaa laakiin hadduuna ku sabraynin xuquuqdii carruurtiisina uu markaa ay meesha ku dayacbayso oo in carruurtiisa ayna qancaynin ama uunan xoog ku shaqaysto wixii kusoo kasba haddana uunan helaynin oo waajibaadkii uu ku guto markaa waxaa la rabaa wixii dheeraada inuu bixiyo wixii kalena waajibkii inuu u dibdhigo qaala xadaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid qaala xadaana sufyaan can zuhri can curwa bn zubayr wasaciid can xakiim bn xisaam qaala wuxuu yidhi sa'altu nabiya sala allahu calayh waaalih wasalam nabigan waxaan su'aalay waxay siibaa irin yidhi yani xooluu weydiistay fa acdaanii nabigu waa i siiyey oo wuxuu haya nabigu weligii maya ma dhihin uma sa'altu haddana waan weyddiistayoo fa acdaanii waa isiiyo maya ma dhihin uma sa'altu haddana waan weydiistay mar saddexaadoo fa acdaanii waa isiiyey nabiga inuu intaasoo wax bixinaayo farax iyo jeceyl iyo wanaag unbuu ka sii qaadi oo wuu rabaa wuxuu haya inuu wax baxsado waaba jecel yahayoo buurta uxud ayuuba nabigu yidhi waa wada sadaqayn laadii dahab laga dhigi lahaa laakiin markii saddexaad hadduu siiyey wuxuu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyaynayaa xakiim binu xisaam ilan arrintaasi su'aashaa uu furay baabkaas uu furay ee uu ku noqnoqonayo ilxaaxa ah waxay ku ridaysaa xagga dayaanadiisa iyo cifadiisa iyo dhowrsanaashihiisa iyo dhaawici saas darteed buu nabiga ugu naseexinaya ee maaha nabiga calayh salaam waxbixinta uu waxbixinayo inuu ka xun yahay maaha uma qaala wuxuu yidhi inna hada almaal xakiimow xoolaha khadiratun cagaar weeye wax cagaarahoo dooga ah weeyaan isha waxay jeceshahay wax cagaar oo doogay jecesha xulwatun waana wax macaan oo faakihada cagaarka ah ee haddana carabka u macaansanayo nafta way jecesha adduunyada saasaa lagu shabahay wax doogah oo isha ay jeceshahay haddana macaan oo carabka uu jecel yahay ayaa adduunyada lagu shabahay xooluhu waa sidaasoo kale faman akhadahu qofkii xoolaha qaataa bitiibi nafsi naftiisaoo iib ah naftiisaoo iib ah qanaaco ay ku jirto iska qanacsan hadduu helana alxamdulilah hadduu waayana waa alshukrulilah waa ku sabraayaa wax indhataaga iyo dawarsi ah iyo dad kale xoolahooda qalbigiisa ku jira ma laha dayibu nafsi baa la dhahaa qofka haddii markaa sagoo saa naftiisa iskaga qanacsan tahay wixii la siiyo u qaato buurika lahu fiih waa loo barakeen waa loo garto waa la siiyey waa loo barakeen waman akhadahu qofkiisa qaata biishraafi nafsin naf hanqaltaageed lam yubaarik lahu fiihi loo barakeen maayo hanqaltaag iyo su'aashi iyo oo ahaa arrimahaasoo la yimid wixii la siiya looma barakeenayu nabiga sala allah aleh wasalam yidhi wa kaana wuxuu noqonayaa kaladii qofka oo kale yaakulu wax cuni oo wax cuni wax cuni walaa yashbac aan dhargaynin qofuu cunto cunaaya oo dhargaynin waa cudurrada qaar baa sidaas ah oo dadka ku dhaca oo xoolaha ku dhaca oo neefka uuna dhargaynin in laga qabta mooyaane dadka qaar baa iyagu sidaasoo kale ahoo in laga qabta mooyaane aan dhargaynin ah, oo isku daldalaya ama caqliyari baa u geenaysa ama cudur baa u keenayo ama teedkiibaa si xun u furmay markaasuu deenaa cunto uunan qaadi karin buu calooshiisa gelinaya kalladii buu noqonayaa kuluu cuni walaa yashbacaa margaynin walyadu lculya gacanta sare yaa khayru ka khayr badan min yadi sufla gacanta hoose qaala xaddaana nasr bnu cali aljahdami sagaalkii wuxuu ka mid yahay sagaalkii a'immada lixdaa sheekha u ahaa wa zuhayr bnu xarbi wa cabdi bnu xumayd qaaluu waxay dhahen xaddaanaa cumar binu yoonas qala xadaana cikrima bnu camaar qaala xadaana shadaad qaala samictu abaa umaamata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ya bna aadam ibnu aadamow inaka adigu an tabdula alfadla waxa dheeraadka ee xoolahaada inaad baxsato yaa khayrun laka kuu khayr badan saasaa kuu khayr badan maxaa yeele waxaad baxsato unbaa xoolahaadii ah wa an tumsikuu inaad haysato an tumsikahu sharun laka shar bayda kuu tahayba xisaabtan aday kuu taallaa sadaqana kuma noqonayso dad kala qaatay walaa tulaamuu lagugu caraanan mahayo calaa kafaaf wixii isbad ah oo isku dhigma yacni wixii adiga aad ku baahidaada iyo duruuftaada iyo ehelkaada iyo carruurtaada ku filan inaad isticmaasha adiga oo haysato lagugu caraanan mahayo wabda ku bilow weliba waad ku ammaanan tahay biman tacuul dadka aad biilayseed masruufaysa ku bilow ayaduba sadaqa weeye walyadulculyaa gacanta sare yaa khayru ka khayr badan ereyadiisufiyaa gacanta hoose baabun wuxuu ku saabsan yahay annahyu reebid laiska reeba cala masala su'aasha dawarsiga iyo su'aasha aadamaha in layska ilaaliyo oo layska dhaafo su-aasha ayadaa waa laiska nahiyey foolxumadeedana waa laga sheekaynayaa wixii qofka aan daruuro u keenin oo daruurada qofka naftiisaba haddee khatar garayso dadkuna aynan ogayn inuu sheegto markaa waa bannaan tahay xaajadii baa lamid ahoo baahi baa haysa hadduuna dhimasho xataa gaarin waalxaajatu tunazalu bimansilati daruura bay dhahaan ama uu weydiisanaya dad hadduu su-aasho kuba farxiba dad su-aashiisa ku farxi oo hadday weyddiistaan xumaan ay u xumaadaan iska dhaafe ku farxi oo weliba sii kusii dhahaya qarsanina waxaad u baahatay ii sheeg oo kale dad noocaasa kalsooni noocaasa ina dhexaysaa jirta dadka noocaasa ama meehe xuquuq caamah uu leeyahay weydiisanaya madaxdii oo kale wuxuu xaqa uu ku lahaa ka dalbaaya ila waa fardi ka mida afraaddaasi xoolaha iyo waxaad ummaddu ay leedahay qayb buu ku leeyahay walidaalika ayuu culammada ka hadlaan inaan gacanta loo jaraynin xoolaha caamkaah hadduu xado maxaa yeele shubha timid wاlxuduudu tudra'u bishubahaat qaala xadaanaa abu bakr laakiin wixii saas aan ahaynoo ziyaado iyo kororsi iyo shaqo iyo wadiifo u noqotay qofka inuu wax weydiisa dadka ee uu rabo inuu xoolo uu ku tabcado taa way midda la ogolayn su-aasha noocaasa xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana zayd bn اlxibaab qaala akhbarana mucaawiya bnu saalix qala xadaana rabiica bnu yaziid dimishqi can cabdillahi bni caamir alyaxsuni qaala samictu mucaawiyataan maqlay ibn abi sufyaan amiiru lmu'miniin radia allahu canhu wa ardaa yaquulu asagoo le iyaakum dabow waxaa iska ilaalisaan wa axaadiia warar iyo walaxaadiia axaadiista iyo wararka labadaba waa la xarakey labadaba waa laba riwaayo wey iyaakum wa axaadiia axaadiiiyo warar iska ilaaliya waxa qiila waqaalada eh wararka eh socda didaaya iyadoo la ogeen sanadkeeda iyo masdarkeeda iyo meeshay ku sugan tahay iyo warka si sugan yaha la ogeyn ha iska qaadanina iska taabuta caddaysta weydiiya yaad ka maqashay saadhaha samuu lana rijaalakum raggiina ma magacaabay dhihi jireen iyaakum waa xadiia warar ilaa xadiian warar iyo sheeko iyo hadallo kaana ahaan jiray fii cahdi cumara xilligii cumar wixii sheeke iyo xadiid ahaa oo la warin jiray mooyeen oo xilligii cumar radi allaahu canhu dadku waxay ku sugnaayeen calaa salaama nabadgelyay ku sugnaayeen waxay ka iska ilaalin jireen beenta wax markaa madhab iyo firqo oo loo tacasubayana ma jirin wax ummado oo laga sheekaynayayna ma jirin oo lasdhex galay markaasoo xilligaasay futuuxaadkii iyo in jasiirat alcarab la gudbo ay bilaabatay cumar radia allaahu canhu wararka waa tatabudi jira oo waa xaqiiqsan jiray oo ninkii war u keena wuxuu dhihi jiray yaa markhaati kaaga ah yaa kula socda yaa kula og goormaad maqashay waa taabudi jiray markaas dadkao dhanba waxay qaateen taabutkaa iyo wax in la sugtadaasay qaateenoo warkooda marka wuxuu ahaa war xaqiiqaoo run ku salaysan laakiin markii dambe cumar gadaashiisa futuuxaadkii iyo khayraad badan la helay dowladihii xilligaa jiray ee ruum iyo faris lasdhexgalay warar badan iyo sheekooyin fara badan iyo israa'iiliyaad ayaga xaggooda laga soo biinguuriyey uu soo dhexgalay islaamkii markaasaa dadka looga digayo waxaa la leeyahay war sheekooyinkaa ha qaadanina wararka nimanka ay sheegayaan ha qaadanina laa tusadiquu ahlilkitaab walaa tukadibuuhum waquluu aamana biاllahi wama unzila ilayna dhaha ila xadiian kaana fii cahdi cumara faina cumara cumar bnu khadaab kaana wuxuu ahaa yukhiifu الnaasa dadka wuu cabsin jiray filaahi buu ku cabsin jiray caza wajal ama yukhiifu naasa wuu cabsin jiray filah ilahay dartii wuxuu dhihi jiray warkaa asagaa wax cad keen qof kula og keen haddii kale la awjactu ilahay dartii bayna ka tahay inuu diinta difaacay ka ahayd samictu waxaan maqlay rasuul allah nabiga calayhi salaam wahuwa yaquul asagoo leh man yuriid illaahu bihi khayra qofku ilaahay khayr la doono yufaqihu fi ddiin diintuu fahansiiyaa qofku ilaahay khayr la doono diintuu fahansiiyaa maxaa yeelay qofka hadduu diinta fahmo ilaahay buu bartay xuquuqdii buu gartay xalaashii buu fahmay xaaraantii buu bartay maxaa saxa maxaa khada'a buu kala gartay jidkii saxdaa iyo jidkii xumaa buu kala fahmay waddadii janno lagu geli lahaa iyo tii naartuu kala ogaada oo kala bartay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa buu ku soo hadduu wuxuu bartay ku dhaqmo ku camal falo qofka asagaa waddadii jannadou hayaa fiqiga iyo diinta bartay yufaqihu fiqigaana maanta waxaa loo wadaa diinto dhan baa loo wadaa ee fiqi waxa la yidhaahdo gaar ah oo gaar loo maratay loo ammaanay ma jirin ma jirin diinto dhan baa loo wadaa fiqigana waxaa ugu fiqisan altawxiid waalcaqaa'id caqiidada iyo tawxiidka ilaahay lagu baranayo subxaana wa tacaala afcaashiisa sifaadkiisa asmaadiisa cibaadadiisa lagu baranayo kaasaa ugu weyn oo culammada qaar ay ku magacaabeen alfiqu lakbar fiqiga ugu weyn inta fiqiga waa fiqigaas maxaa yeelay mutacalliq wuxuu ku tacalluqa ah ilaahay subxaanahu wa iyo cibaadadiisa ku tacalluqa ayib <clears throat> yufaqihu fi diini diintu ilahay fahansiiya qofku khayr ilahay la doono kii aan khayr loola doonina diinta lama fahansiiyo wey oo qofkii diinta aan dhagba u dhigin madaxaba kor u qaadin maxaa ilaahay yidhi rasuul yidhiba aan weligii isweydiininba khayr iyo wanaag midna aanan dhegaysanin oon baranin qofkaa isagaa waxaa weye khayrlaaguu noqonaya khadmulcashwaa buu iskaga goolyahayo wuxuu maarata wanaag moodibaa yaa xumaana mar walbaba marka inuu wax fahmo oo wax iftiinsadaan loo baahan yahy taas waxaa weeyaan xadiidka qaybtiisa koobaad wa ahamiyatu ljamcu biاddiini waatacliim waxbarashada iyo diinta oo la jamciyo la dhegaysto la barto fadliga ay leedahay wey xaggan kale marka u imow wa samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baa noqlay yaquule inamaa ana khaasirun anigu waxaan ahay buu nabigu yidhi khaasin qof wax loo dhiibay oo wixii loo dhiibay haya riwaayadii kale innamaa ana qaasim qaybiyaan ahay qofkii ilaahay uu yidhaahda bixi waxay waxaas sii asnaaftii sakadii waa la sheegay qaniimadii baa la sheegay dhaxalkii baa la sheegay qolo walba wix allah wixii maal oo islaamkuu ka sheekeeyey dadkii la siin lahaana ilaahay baa ka hadlay subxaana innamaa ana khaasin anugu hayow baan ahay faman acdaytuu qofkaan siiyaa can tiibi nafsin naftayda oo iib ku ah faman acdaytuhu can tiibi nafsin fayubaaraku lahu fiih waa loo barakeynaya faman acdaytuu qofkaan siiya can tiibi nafsin naftiisaoo tiibahoo su'aal iyo ilxaax midna aan ku jirin baan siiyey fayubaaraku lahu fiih waa loo barakeynaya waman acdaytuu qofkaan siiyase can mas'alatin su'aal iyo wa sharahin hunguruweynan hunguruweynan iyo su'aal iyo ilxaax iyo dabagal badan iyo waxaasaa markii dambe layskaga reebay dhibkiisa kaana wuxuu noqonayaa kaladii kii oo kale yaakulu waxcuni walaa yashbac aan argaynin kaasuu la mid yahay buu nabiga sala allah alay wasalam qala wxadaanii xarmla bn yaxya abarana ibn wahbin abarana yunis an bn shihaabin qala xadaanii xumayd bn cabdiraxmaan ibn xawf qaala samictu mucaawiya bn abi sufyaan wahuwa yakhdub yaquul mucaawiya wuxuu yidhi ina samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh man yuriid illaahu bihi khayra qofku ilaahay khayr la doonayo faquhi fi diin diintu fahansiiya wainamaa ana aniguna qaasimun qaybiyaan ahay wayucdi illaahu ilaahay baa siinaya oo meeshii lagu bixinaya ee lagu siin lahaa ilahay baa noo caddeeyey qofka markaa aan siinayno annaga wixii si la yidhi maan bixinaynaa buu leeyay nabiga sala allah alay wasalam ilaahay baa noo calaameeyey marka waxaa la muqaaranaynayaa bayna jamci diini wa bayna jamci dunya diinta in la barto oo wax la fahmo ayaa fadli badan oo khayr badan oo adduunyada iyo jamcinteeda iyo kulminteedu aan lagu mashquulsanaanin xadaana moxamed bin cabdilaahi bn numayr qaal xadaana sufyaan can camar can wahb binu munabihin can akhiihi walaalkiis oo hamaan binu munabbih ahaa ibnu kaamil asancaani can mucaawiya qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuulullah rasuulka sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laa tulxifuu fi lmas'ala su-aasha dadka ha ku ilxaaxinina oo haddaba taagnaanina oo dawarsi iyo weydiin iyo si iyo waxaa ha ku noqnoqonina ku celcelinina fa wallahi baan ku dhaartaye laa yasalunii axadun qof ima weydiiyo minkum idinka inaga mida shayan wax ima weydiiyuu nabigu yidhi oo fa tukhrija ay saarto lahu asaga mas'alatuu su'aashiisii minii xaggayga ay iga soo saarto shayan xoolo inaan siiyo wa ana lahu kaarihun ana aan kuhonayo oo fa yubaaraka lahu loo barakeeyo fii maa acdaytu waxaan siiyey ma dhacayso wey loo barakayn maayo qofkii su-aaliya ilxaax intuu iga badiyo aan asaga xishoodan ka xishoonayo ama xanuunkiisa oon isdhaafinayo iyo qayladiisa iyo buuqiisa iyo dacaayadiisa oon deen iskaga tuuro iska siiyo qofka loo barakayn maayo marka qofka wax ku siinaya can nafsi maa la dhahaa naftiisa inay dhiib ku tahay raalli ku tahay ku qanacsan tahay ayaa la rabaa xadaana ibn abi cumar almakiyu qaala xadaana sufyaan can camr bni dinaar qaala xadaanii wahb bnu munabih wadakhaltu calayhi fii daarihi wahb bnu munabih baan waxaan ugu galay daartiisii bisancaa sanca ku taallay sanca waa caasimadda yaman wey fa atcamanii wuxuu i qowdiyey oo isiiyey min jawzatin jawza fii daari gurigiisa gurigiisa wuxuu isiiyey jawza jawza iyo lows baalka lowska la yihahdo wey can akhiihi walaalkiiba iga warramay xadaanii wahb bnu munabih iu warramay can akhiihi saas isku xidhaya hadalka inta kale waa iska jumlo muctaridaho tusaysa musalsalka waxa la yidhaahdo in xadiidkan isagaa markuu ka warinayey uu aqoonsan yahay xataa wixii dhex maray gurigiisii buu galay jawsaan la siiyey waxaasoo dhan waxay tusaysaa xifdiga uu xadiidka xifdiya xataa wixii ku xeeraa oo qisa ah ayuu kor ka hayaa qaala wuxuu yidhi ninkaa asaga ee hamaan binu munabih la yidhaahdo aha wah binu munabih walaalkiiah samictu mucaawiya bin abi sufyaan maqlo yaquulu leh samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquulu ila fadakara mila mutaabaco wey intaas tasalsulkayna ku faa'iidaysay baabun wuxuu ku saabsan yahay almiskiin qofka miskiinkaa alladii waa midka laa yajidu aan helaynin hinan wax hodantinimo ah qofka aan waxba heli karin wuxuu ku deeqtooma aan haysanin walaa yufdanu lahu aanan la fahmaynin inuu miskiin yahayna fa calayhi lagu sadaqaysan lahaa haddii la fahmi lahaa dadka ay ku sadaqaysan lahaayeen qofka asaga maskiinkee waxbaana haysanin dadkuna ka xishoonayo aan aad loo garanaynin dadkaasaa la rabaa inay ogaadaan oo jiiraanku way is ogaan karaan dadka maaragtay daliska iyo dadka safarta islaa iyo dadka dalabatulcilmi wax isla barta iyo dadka shaqooyinkooda iska agdhow yihiin intaba kuwaasa hoos isku ogaan kara dadkaa kalese waxay u malaynayaan qofkan iska xishoonaya inuu wax haystoo maarmo inuu maarmaan loo malayn kaasaa maskiinka runta ee xaqiiqada ah kan kale waa nin ka o shaqaysanayo o ordaayo o cabaabaayo o qaylyanaaya oo wixii loo tuuraba qaadan qaadanoo wax kale ku darsan midka kale wareegaya laakiin midkan raba in la ogaadee dhabtaa waxaa weeye midka iska qarsoon xishoonaaya aad aan loo ogeyn qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadana almugiira yani alxizaami can abi zinaad cabdullahi bnu dakwaan can lacrij can abi hurayra ana rasuula اllahi sala allah aleh wasalam qaal laysa almiskiinu miskiin ma aha xaqiiqada dhabta ah kan keliya miskiin ma aha asagoo baahi baa ka hadlinayso waxla'aan way haysaa laakiin waxaa laga hadlayaa ahamiyada uu leeyahay qofka qarsoonee haddana baahan in la ogaado taasuu nabiga rabaa inuu iftiimiye calayhi salaatu wasalaam waxay la mid tahay layse shadiidu bisaraca shadiid ma aha midka dadka legda inama shadiidu man yamliku nafsahu cinda alqabab markuu cadhoodo qofka naftiisa ka aadan cadhadiisa celin karaa ninkaasaa xoog lehoo geesi oo shadiid ah ayuu nabiga calayh salaam yidhi kan dadka legdayana shadiid waa noqon laakiin waxaa la rabaa in la muujiyo xaqiiqada dhabtaa midka ay xooggiisa waxtari waa midka asagaa ayib marka sidaasoo kale weeyaan laysa almiskiinu midka xaqiiqada bihada ma macaha hada dawaaf midkan wareega badan alladii yaduufu cala annaasi dadka ku wareegaya oo fataruduhu luqma hal afgelisa cunta haddii la siiyo iska noqon waluqmataan laba afgelis baa celin watamratu xaba timira iyo watamrataan laba xabo timira waxaan yar maxaadiistiisa ma dhahayo wuxuu ogyahay in wax kale ku darsan doono oy socon doonto hawshu hawsha inay u socoto oo u bilaabatay hawl u bilaabatay inay tahay buu uu ogyahay markii xabad timira la siiyo ee hawl dhammaatay aynan ahayn ma aha bidaayatu nihaaya ma aha ee bidaayat lbidaaya waaye hawl ah, hadda bilaabatay ma e, oo dhammaatay ma ahee eh, way bilaabatay markaa xabaddan timirta hadhow koosarad bay isku bedelaysaa kartoon bay isku bedeli waxay socotaba kartoon buu casarkii ayuu qaadanayaa oo dhabarka saaran ama wax saaran kaa keliya miskiin maaha midka asaga waa qof dantiisii sheegtay oo wixiisa aruursanaaya oo laga yaababa in wax ka badan wixii baahidiisa ah inuu helaba wuxuu baahidiisa ka badan inuu helaa dhici kartaba dadkan dawarsanaayo weeyaanoo waa dad baahan dabcan guud ahaan way baahan yihiin laakiin haddana wadiifo iyo dhaqan xun bay u noqotay inay waxaas shaqo ka dhigtaan oo wax kaleba ayna isku dayinba oo ay arkeen tan inay ka sahlan tahay madmuun waay casarkii marka xoogow kuusan ayuu tegayaa tukaanleyda war badan bay hayaan oo sarif badan baa laga helaa sarif aad u fara badan ayaa laga helaa marka maalintiiba ama galabtiiba intaasoo marka hawshiisa xasiiladiisii shaqadii uu saa ka bilaabay gabagabo fiican buu ku gabagabaynayaa kaas marka waa nin shaqaystaye waxaa jiraa kaas ka liita oo haddana afkiisa ilaashanaya iyo adinkiisaba xishoonaya oo leh waan baahnahay bakhti looma cunee isqari magacaa jiriye ha ciwoobin mid isleh baa jira oo saa leh qaaluu waxay dhaheen famal miskiinu miskiin waaye haddaba yaa rasuul allah ka dawarsanaya hadduunan ahayn qaala nabigu wuxuu yidhi aladii waa midka laa yajidu aan helaynin qiinan wuxuu ku deeqtoom yuqnihii deeqa walaa yuftaru aan la fahmaynin lahu asaga inuu baahan yahay fayutasadaqu calayhi lagu sadaqaysan lahaa haddii la ogaan lahaa walaa yas'alu nnaasa shay'a dadkana waxba weydiisanayn dadkana waxba kaasaa waxaa weeyaan miskiinka dhabta ah ee ay tahay in dadku ay ka warhayaan oy la socdaan oo xaalkiisa ay ogaadaan qaala xaddaana yaxya bnu ayuub qutayb bnu saciid qaala ibnu ayuub wuxuu yihi xaddaana ismaaciil wa bnu jacfar qaala akhbaranii shariic can caطaa bn yasaar mawla maymuuna can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal laysa almiskiinu maaha miskiin biladii midka taruduhu tamra xaba timira iyo watamrataan laba xaboo timira wala luqmatu hal afgelisi waluqmataan laba afgelis intaa ay celin oo iska tegi oo aruursani inama almiskiinu miskiinka dhabta almutacaafifu waa midka dhowrsanaya iqruu in shi'tum haddaa rabtaan akhriya ayuu nabiga yidhahaba abu hurayra laa yasaluuna naasa ilxaafa yaxsabuhum اljaahilu aghniyaءa min atacafufi tacrifuhum bisiimam laa yasaluuna naasa ilxaafa waa dad qofkaan ka warhaynin wuxuu u malaynayaa nin aan baahnayn dadka marka way ka xishoonayaan way dhowrsanayaan mana weydiistaan dadka si ilxaaxa uma weydiistaan dadka noocaasa markaa <clears throat> ayaa mudan in la ogaado laga warhayo oo qofkii ogna uunan qarinin qofkii ogna inuunan qarinin maxaa yeeley adi haddaadan siin karin kubaa siinay u sheeg oo ninkaa hebel waa baahan yahay duruufba taasaa haysata ursaasaa yeesha u dheh maxaa nabiga alai salaam wuxuu dhihi jiray ishfacuu tu'jaru shafeeca oo ergeeya oo dadka u hadla ajir baad ka helaysaan buu nabiga alah salaam dhihi jiray addaalu cala alkhayri ka waa yidhi rasuulka calayh salaam <clears throat> qofka khayrka dadka tusa oo qof baahan oo sakada ku baxdo oo sadaqada ay ku baxdo u sheega dadka hayey asagoo sadaqadii wixii baxsaday buu la mid yahay buu nabigu yidhi sala allah aleh waali wasalam waxadaanii abu bakr binu isxaaq qaala xadaana ibn abi maryama saciid ahbarana moxamed bnu jacfar ahbaranii shariik qaala ahbaranii caطaa ibnu yasaar cabdiraxmaan ibn abi camra anahuma samicaa aba hurayra yaquul qaala rasuula bimil xadiid ismaaciil baabu karaahati lmas'alati linnaas su'aasha iyo dawarsiga ilxaaxa ah daruuriya xaajo ku xumbaaraysa qofka aan jirina takafur uu ka rabo su-aasha noocaasa karaahiyadeeda litaxriim weeye karaahiyadana waa dembi kabiira ah waan arki doonaa waciid baa ka soo arooray waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cabdulacla bin cabdilacla can macmar can cabdilahi bni muslim akhi zuhri cabdulahi bin muslim waxay walaala yihiin moxamed bin muslim oo zuhri caan ku ah moxamed bin muslim ninkii li jiray zuhriga caanka ku ahaa qabiilkiisa binu zuhra ayaa loo nisbeeyey iyo cabdulahi bin muslim waa walaalo waxaana zuhrigaasi ka wariya wiilka cabdulaahi bin muslimka miduu dhalay oo ibnu akhii ibnu shihaab la yidhaahdo maxamed binu cabdilaahi ibnu muslim aabihii weeye cabdullahi binu muslimkan akhii zuhri zuhrina waa walaalo can xamza binu cabdillaah xamza binu cabdilaahi binu cumar cabdullahi bin cumar binu khadaab wiilkiisa wey xamza la dhihi jir xamze iyo waaqid iyo bilaal iyo cabdullaahi iyo cubaydullaahi iyo cabdullahi bin cumar carruurtiisa can abihi cana nabiya sala allah alay wasalam qaal laa tasaalu lmas'alatu su'aasha ka zuuli mayso biaxadikum xadkiin inuu shaqo ka dhiganayo xataa yalqaa allah xataa yalqa allaha ilaa ilaahay uu kala kulmo walxaal laysa fii wejhi wejigiisa uuna ku oolin muscatu laxmin ay qicatu laxmin wax yar oo hiliba asagoo wejiga ku lahayn ayuu ilahay hor istaagaya maalinta qiyaama wejigiisii buu diiray oo xishoodkii buu ka tegey oo dawarsi buu shaqo ka dhigtay qofka asagaa qiyaamaha wuxuu imaan asagoo fadeexaysan oo wejigiisa uu qayaxan yahay oo lafan yihiin waxadaanii camru naaqid qaal xaddaana ismaaciil bn ibraahim abarana macmar can akhi zuhri bhada isnaad mila wlam ydkur muzca qala xadaana abu daahir abarana cabdulahi bn wahbin abarani ley can cubaydilahi bn abi jacfar can xamsa bn cabdilahi bn cumar anahu samica abahu yaqulu qaala rasuulu llahi sala allahu alay waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi maa yazaalu rajulu kama zuula yasalu nnaasa dadka inuu wax weydiisan xataa yaatiya yowma alqiyama ilaa qiyaamaha uu ka imaado walaysa fii wajhi muscatu laxmin waxyalo hirib asagoon ku lahayn xadaana abu kurayb wasil bn cabdilacla qaala xadaana ibn fudayl can cumaana bn waqaca can abi zurcata ibnu camr bnu jariir can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi man sa'la naasa ninkii dadka weydiistaa amwaalahum xoolahooda takafuran badsasho uu badsan rabo oo ku rabo inuu ku xoolo tabcado fa inamaa yas'alu jamran yasalu wuxuu weydiisanayaa jamran dhuxul dab ah oo naara falyastaqila ha yaraysto dhuxulaha dabka ah ow liyastakfir ha badsado kulamaa zaada zaada aljamra dhuxul baa u ziyaadaysa takauran wey ilxaax iyo su'aal iyo dawarsi wey qaala waxadaana hamaad binu sariy qaala xadaana abulaxwas can bayaan abi bishrin can qays bn abi xaazim can abi hurayra qaala samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu lilan yaqduwa axadukum axadkiin inuu ka laho oo fayaxtiba uu soo xaabo gurto calaa dahrihi dhabarkiisa xaabo uu ku soo qaado iska dhaaf alaab gaari iyo damaar iyo waxaas kaba dhaafe dusha inuu soo saarto oo fayatasaddaqa bihi uu wax sadaqaysto wayastaqniya bihi uu ku deeqtoomo min annaasi dadkana uu kaga deeqtoomno inna kisna uu sadaqaysta kista kalena asagiiba uu masruufto dadka su-aashooda uu kaga maarmo yaa khayrun lahu oga khayr badan min an yas'ala inuu weydiista rajulan wa hoola ah acdaahu ha siiyo ow manacahu dalika ha u diide ah, fa ina alyadda alculya gacanta saree wax bixini yaa afdalu ka fadli badan min alyadi suflaa gacanta hoosee weydiisani wabda ku bilow biman tacuun dadka aad masruufteed bii sadaqada ku bilow ayuu nabiga sala allahu caleyh waaalih wasalam leehay waan ugu noqnoqday ahamiyada ay leedahay dadka aad waajibkooda qaaday ee xilkooda aad qaaday ama usuul ama furuuc ama xawaashi waxay ahaadaanba dadka aad masruufkooda haysa wixii ku dhalay iyo wixii aad dhashay iyo wixii kula dhashay iyo wixii markaa gacantaada ku jira wabda biman tacuul iyo xaaskaadii iyo zawjadii waxadatanii moxamed binu xaatim qaal xadaanaa yaxya binu saciid can ismaaciil qaala xadaanii qays bn abi xaasimin qaala ataynaa abaa hurayra abuu hurayran u imaaneen radia allahu canhu faqaala abuu hurayre wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi wallaahi waan ku dhaartay ila an yaqduwa axadukum axadkiin inuu ka laho fayakhdiba uu soo xaaba gurto calaa dahri dhabarkiisa fayabiicahu uu iibsadaa uga khayr badan su'aal uma dakara midl xadiida bayaan qaala xadaanaa abu daahir wayuunus bn cabdilacla qaala xadaanaa ibnu wahbin qaala ahbaranii camr bnu xaarifi can bni shihaab can abi cubaydin mowla cabdiraxmaan bin cawf annahu samica abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi lian yahtazima inuu xagalaysto axadukum axadkiin xusmatan xagal min xaabin xaaba ah xagal marka xaaba yar lasoo qaado xagasha la saarto ama dhinaca ama dhabarka lasoo saarto xagal xaaba ah ama kis xaaba ah inuu soo gurto oo fa yaxmilaha calaa dahrihi dhabarkiisa kusoo xumbaaro fayabiicaha uu suuqa intuu geysta gado yaa khayr lo uga khayr badan min an yasala rajulan inuu nin weydiisto yucdiihi siyadeenna ow yamnacuma u diidoba ayib oo hadduu siiyana oo su'aal iyo dawarsigaa uu ku siiyana foolxumo wey haddii uu diidana waaba dakhar iyo foolxumo ka daran xadaanii cabdullahi bnu cabdiraxmaan addaaramiyu wa salamata bnu shabiib qaala salama wuxuu yidhi xadaanaa waqaala daaramiyu akhbaranaa marwaan wahuwa ibnu moxamed dimishqi qaala xadaana saciid huwa bn cabdilcasiizi can rabiica bn yaziidin can abi idriis alkhawlaani caaidulahi ayaa la dhahaa caaidulahi alkhawlaani can abi muslim alkhawlaani isaguna wasmahu cabdulaahi ibnu uwab cabdullaahi ibnu huwab abi muslim alkhawlaani saaxibu alkaraamaat nin wuxuu ahaa zaahida cibaado badan karaamo badan buu ahaa min karaamaatihi waxaa ka mida ninkan waa nin mukharam ah xilligii nabiga calayhi salaam wuu soo gaaray waana islaamay nabigoo nool buu rumeeyey laakiin muunan la kulmin nabiga isagoo soo socda dhexda soo maraaya ayaa lihi nabi maxamed waa dhintay calayhi salaam abubakar iyo cumar baa qaabiloo soo dhoweeyey marka karaamaadkiisa waxaa ka mid ah aswadulcansi ninkii la dhihi jiray ee nabinimada sheegtay yuu intuu hor istaagay buu yidhi waxba kama jira waxaad sheegaysaa beenaalaad tahay afaag ah dajaal baa tahay intuu qaaday buu dad ololaaya ku tuuray falam yaxtariq ma gubanin dad buu ku tuuray dabka isagaana waxba ma yeelin ah, inuu ku gubo oo kumuduu rabay markaa waxaa la soo arooriyey inuu yidhi cumar bin khadaab alxamdu lilah ilaah maali iskale i tusiyey ummadda nabi moxamed calayhi salaam qof shabahay khaliiluraxmaan ibraahim calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ibraahim buu ilaahay ka sheekeeyey qur'aanka kariimka intii gaaladii iyo aabbihii iyo dalkiisa intay dabu u shideen ay ku tuureen oo ilaahay uu yidhi kunii bardan wa salaaman ibraahim ilaahay uu qabow oga dhigaya nabadgelyo oo waxba dhibaataa ayna gaarsiininoo khaasiyadii ay lahayd dabkan arkaysa ee kulul khaasiyadaas iyo waxa uu khaaska la yaho kuleelka ah ilaahay baa geliyey khaasiyadaa marka ilahay uu ka saari karaa subxaana wa tacaala awooddii waxgubiddeed buu ilahay ka saaray subxaana wa tacaala markaasay qabow noqotay haddana aan qabow weela wax ku yeelayninoo iska nabadgelyo ah waa sidii tooridii iyo minjidii nabiyullaahi ibraahim intuu qaaday wiilkiisa ismaaciil lagu imtixaamay inuu gowraco ayaduna waxaa laga qaaday khaasiyat alxaddi baa laga qaaday ololka ama afka afkii ay lahayd ee wax ku goon lahayd baa ayadana laga qaaday luquntuu ka saaray waayna goon weyday marka waxaaba makhluuqoo ilaahay u sakhiray ee mid walbaba wax la imaado midka toorida ee waxgooya iyo faaska wax jara iyo dabka wax guba iyo biyaha wax khariqa intaba awood ilahay bay ku socdaan subxaana wa tacala markuu rabu ka ceshan karaa subxaana wa tacaala abu muslim alkhawlaani cabdullaahi bnu huwab qaala wuxuu yidhi xadaanii alxabiibu alamiin waxaa ii warramay alxabiibu kaan jeclaa alamiinu ee aaminkaha ama huwa ninkaan ka sheekeynaayo fa xabiibun ilaya anigu midaan jeclahay weeye wa amaa huwa ninkaan ka warinaayo cindii agtaygu fa amiinun mid la aamino wey waa kolkoolinaya cawf binu maalik alasjaciy wey Ah, ninka xabiibka ee ah ee wax ka wariya waa coof binu maalik alashjaci radia allahu canhu arda saxaabiyun jaliil waana sheekhiisii xabiibninka eh, la yidhaahdo abu muslim alkhawlaani qaala wuxuu yidhi kunaa cinda rasuuli illaah marka qofka inuu ku ta'afuro oo uu jeclaado dadka waxbaray iyo dadka tarbiyeeyey iyo dadka barbaariyey xaq weeyaan waa arrin wanaagsan waa wafaa wafaa wey waxayna ka mid tahay calaamaadka tusi cilmiga naafica ee ilaahay qofka uu ku anfacayo subxaana wa tacaala cilmiga waxyaalaha barakada uu ku helay ka mid tahay falyutanabax calaa dalik arrintaa halagu baraarugo arrintaa ayada ah ha lagu baraarugo dadka wax laga baranaya culummada ah iyo macallimiinta ah dadka ayaga ah ee wax ku soo baray waa inaad jeclaato oo aad u ducayso oo aad ku ta'afurto ood qalbiga ku hayso wey dhaqanka gadaal ka yimid ee tarbiyadii culimmadii hore iyo ardadii hore siday ahaan jireen khilaafsanna waa dhaqan aan wanaagsanayn oo kitaab xoornimo laga dhaxlay kitaab xoornimo iyo aflax la'aan aan la aflixaynin laga dhaxlaye ilaaha laga maangalo hal layska ilaaliyo in arday iyo sheekh iska laadlaada arday sheekhiisii wax ka sheegaaya ama macallinkiisii wax ka sheegaaya ama aan maaragtay ixtiraamaynin on qadarinaynin arrintaa iyadaa waa cudurada gadaal ka yimid bay ka mid tahay wax salafkii ummadda lagu yaqaanay ma aha aadaabta sharcigana way khilaafsanta way khilaafsanta arrintaa iyada ayib kunaa waxaan ahayn buu leeyahy cawf binu maalik qaala kunaa waxaanan cinda rasuuli illaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa tiscatan sagaal baan ahayn aw amaaniyatan siddeed baan ahayn aw sabcatan toddobaaan ahayn waa iska shakiye midkay ahaayeen mu garan meelaha tiradii waa taqriibi qaala nabiga annagoo toddobadaa ugu yaraan ah wuxuu nabigu nagu yidhi alaa tubaayicuuna rasuul allah rasuulka ilaahay miyayna bayca la gelaynin heshiis iyo ballan adag nabiga miyayna la gelaynin iyo cahdi wuxuu leeyahay coof wa kunnaa xadiida cahdin waxaan ku cusbeen bibaycatin bayco heshiis nabiga aan la gallay inaan garab istaagayno oon adeecayno oon diinta ku garab istaagayno oon difaacayno oo macruufka ku adeecayno wixii macaasi aana aanan la imaanaynin heshiiskaa iyo ballantaasaa mar dhow nabiga la gallayoo waan ku cusbaynba haddana wuxuu leeyay nabigu miyayna beecayla gelaynin faqulnaa markaas saasaa nagu xumbaartay inaan dhahno qad baayacnaaka ya rasuul allah <clears throat> qad baayacnaaka yaa rasuul allah rasuul allah waan kula mubaayacoonnay uma qaala wuxuu yidhi nabigu haddana waa ku celiyey alaa tubaayicuuna rasuul allah rasuulka ilaahay miyayna beeca iyo heshiisii ballan la gelaynin faqulnaa waxaanu qad baayacnaaka yaa rasuul allah rasuul allah waan kula mubaayacoonnay uma qaala alaa tubaayicuuna rasuula allah rasuulka ilah miyaynan bayca heshiis la gelaynin qaala fabasadnaa aydiinaa gacmahanaga intaan soo fidinay yaa waqulnaa nidhi qad baayacnaaka yaa rasuul allah rasuul allah waan kula mubaayacoonnaye facalaama maxaan haddana nubaayicuka kula mubaayacoonnaa diyaar baan nahay qaala nabigu wuxuu yidhi calaa an tacbudu allaha inaad ilaahay caabudaan keligiis walaa tushrikuu bihi shay'a waxna ayna la wadaajinin waa saxaabadii nabiga ee ardadii nabiga ahaa ee tarbiyada nabiga qaatay ee tawxiidka uu galay ayuu nabigu mar walba waxuu la daba taaganya haddana ucbud ullaha walaa tushriku bihi shaya marka qofka muslimka haddii la yidhahdo tawxiid loola hadlo oo caqiido laga hadlo oo shirkiga laga hadlo inuu yidhahdo ma annagaan muslimiin ahayn ma annagaa gaala ah maxaa aayadaha gaalada naloogu dul ahrin maxaa wararkii gaalada naloogu dhihi annaga waxaase waxaa weeye waa jahl iyo dalaal waa inxiraaf waa waxa weeyaan waa waxfahan la'aan wey imaamu tawxiid ibraahim calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu leeyahay wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam aniga iyo carruurtayda ilaahayow naga badbaadi sanam inaan caabudno waa imaamu tawxiid ibraahim calayhi salaam waan soo sheegnay qur-aanka noo sheegay in dab lagu tuuray tawxiid ilaalintii darteed iyo difaaceed yaa dab lagu tuuro layla ka noqo haddii kale waan ku gubaynaa ayaa haddana ka cawdu billaysanaya o ilahay ka magangelaya sanam iyo shirki iyo kufr iyo gaalnimo mar walba marka in lagu celceliyo weeyaan tawxiidka iyo ximaayadiisa iyo ilaalintiisa muqtadaha iyo waxa laga rabo qofka muwaxidkaa ah, waxaa laga e, anfinaya tawxiidka uu barto shirkiga iyo waxa kuu sabab kugu noqon karaya wasaa'ishiisa waxaasoo dhan iyo sadad arrimahaasoo dhanba in lagu celceliyo oo meella uuna shaydaan kaasoo soo gelin shirkiga noocyihiisa iyo qaababkiisa iyo wasaa'isha iyo wadooyinkiisa way badan yihiine mar walba wadnaha farta lagu hayaa loo baahanya nabigu wuxuu yihi calaa an tacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wasalawaati alhamsi iyo salaadaha shanta ah inaad ilaalinaysaan oo sidii aan u tukaday u tukanaysaan wa tutiicuu inaad adeecaysaan wax allaa waxaynana amray inaad adeecdaan saddex baa la israaciyey yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum ilaahay aeeca rasuulkana aeeca labada daacadooda waa istiqlaal istiqlaal wey oo nabiga adeecidiisa la dhihi maayo muxuu aayada oo waafaqay la dhihi maayo asagaa istiqlaal toos asagaa musharixa nabiga calayi salaam waxyiga loo soo dhiibay daacadiisu toos wey ilahay daacadiisaa ka sii iyadoo toos ah amaa awliyaa'ul iyo madaxda daacadooda waxaa la yidhi ulilamri baa la yidhi oo ficilkii baa laga xadfay wa atiicu ulilamri lama dhihin lianna daacatuhum laysat istiqlaalan bal yatabac bidaacati illahi wa daacati rasuulih waxay raacsan tahay ilaahya rasuulka waxay ku adeecaan oy ku raacaan iyo waddadaas ay hadday qaadaan ayaa lagu adeeci waxay ku amraan oy ku maaratay kaa dalbaan hadday khilaafaan amarka alle kii rasuulka ayagaba alle rasuul adeeci waayaan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ayaa imaanaysa makhluuq laguma adeecayo ilaahay caasiyidiisa in ilaahay la caasiya makhluuq iyo madax lagu adeeci maayo laakiin haddii waxa ay ku amrayaan uunan ahayn macsiya uunan ahayn xaaraan walow naftaadaba ha diiddo oo naftaadaba yeena jeclaanina inaad madaxda adeecdo waajib bay kugu tahay waajib bay kugu tahay waa ka nabiga calayh salaam fi lcusri walyusri walmanshadi walmakrah wa cala alahara xaalad culaysa iyo xaalad fudeeda iyo xaalad nashaada iyo xaalad malaale iyo cajiza intaba wax kastood ku sugan tihiin madaxda waxay ku amraan waa inaad adeecdaa haddayna macsiye ahayn saasuu nabiga sala allah aleh wasalam u yidhi wa tutiicu wa asara kalimatan nabiga kelimuu hoos u yidhideenna khafiyatan qarsoon oo maxay tahay haddii loo kuurgalay intii u dhoweedeed maqlaysa ay sheegeen laa tas'alu nnaasa dadka ha weydiisanina shay-an waxba xaaje iyo daruuro iyo duruuf uga keenta iyadoona aysan jirin falaqad ra'aytu bacda ulaa'ika nafar buu le saxaabigu cawf binu maalik wuxuu leeyahay toddobadii ugu yaraan ama sideed ama sagaalkii waxaan arkay iyaga oo yasqudu uu dhici sawdu axadihim midkood ushiisii ama shaabuuggiisii uu faraska ku kaxeynayay yaa ka dhacaya famaa yasalu axadan qofna ma weydiinayo yanaaluhu u laaca iyaahu asaga isagoo faraska saara haddii usha ka dhacdo hebelo usha isii ma dhahaya intuu soo dego ayuu ushiisa qaadan faraskiisa dana fuulaya mubaalaqada fiiri si ay u xeel dheeraadeen dawarsigii iyo su su'aashii arrimahaasoo dhan baa laga hadlaayey ayagu xataa arrimihii caadiga ah, hebel waxaa ii lacaha ayay ku xumbaareen min baabi mubaalaqa walxamli cala alcumuum ayay arrimihii ku xumbaareen bacdu man taxilu lahu mas'ala <clears throat> qofka ay su-aasha u bannaan tahay oo dad bay su-aasha u bannaan tahay xaaja culus ama duruuf culus ama wax maarata baahi ah ku xumbaartay baa jirta oo su-aasha u bannaan tahay baa jira qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya waqutayb bnu saciid kilaahumaa can xamaad bnu zayd qaala yaxya ahbaranaa xamaad bnu zaydin can haaruun bn rayaan qaala xadaanii kinaana bnu nucaym alcadawiy can qabiisa bni cuqba ah, qabiisa bni mukhaariq alhilaali qaala wuxuu yidhi taxamaltu waxaan qaaday xamaalatan xumbaar taxamaltu waxaan xumbaaradan dushayda saartay oon aniga xilkeedi qaaday xamaalatan xoolo xamaalada waxaa la yidhaahdaa waa dayn kula go'day limaslaxati alcaamma maslaxa guud darteed dad baad ku heshiisiinaysa ummad ishaysatay ayaa intaad xoolo soo qaaddaa tir waraa isdilina waa kan wixii niya jooga waad kala bixisay qofka in dib loogu celiyo wixiis oo sakada laga siiyo oo asagana uu sheegto o yidhahdo war dadkaasaan kala fadhiisiiye dib waxa lagu celiyo way bannaanta faataytu rasuul allah nabiga calayh salaam baan u imaaday as'aluhu fiiha anoo weydiisanayo oole xoolahaasan dadkaa kuga leisleexeeyey ee waxa lay siiyo faqaala nabigu wuxuu yidhi aqim joog agtaanada xataa taatiina sadaqa ilaa ay la soo aruurinaya nooga timaado fa naamura laka bihaa naamuru laka waan ku amraynaa bihaa sakadaasi minhaa ma dhihin minhaa ee bihaa buu yidhi in marka xoolo badan hal miskiin la siin karo hal qofa in sakadii sake fara badan in hal qof la siin kara laga qatay xadiidkan fuqahaduse waxay yidhaahdeen maa nafaqata sana baa la siinayaa qofka miskiinkaa sanad waxa ku filan lahaa in la siiyo wey inaad boqol shilin iyo konton shilin la wareegto ood qaqaybisa maaha qofkan waa baahan yah in maantaba wuxuu intuu laqo berriba uu ka baahanaada ma ah xogow kuusanoo zakaa sii oo laga yaababa qofka inuu wax ku samaystaba oo ku maarmaba fanaamuru laka biha qaala uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam waa usii sii warramay faa'iiduu nabiga ka helay calayhi salaam ila waa jaliisu saalix rasuulka sala allahu caleh wasalam yaa qabiisatu qabiisow ina almas'alata su'aashu laa taxilu ma bannaana ila liaxadi alaaatin saddex qolo midkood mooyeene rajulin nin bay u bannaan tahay taxamala xamaalatan xoolo soo qaaday oo deena qaanoobay deymoobay dad iyo maslaxa caama asagoo wax ku kala bixinaya faxallat lahu lmas'ala inuu wax weydiista waa u bannaan tahay xataa yusiiba ilaa uu ka helo wixii ka maqnaa uma yumsiku ha joojiyo shaqadii u ka dhiganin yumsik halkaa ku joojiyo warajulu way midka labaad asaabathu ay ku dhacday jaa'ixatun aafa samaawiya daad baa ku fatahay beertii oo dhanba biyaa galay <clears throat> dab baa ku dhacay oo ka gubay xoolihiisoo baabi'iyey jaaixa waa aafo samaawi oo hal mar degdega oo xoolihiisa ku habsatay wey yaa jaa'ixa la dhahaa ishsaaca tirtirtay maalow xoolihiisii bay baabi'isay faxalat lahu qofkaas su waa u bannaantahay xataa yusiiba ilaa uu ka helo awaaman wax uu ku toosiyo shu'uuntiisii arrimihiisi uu ku toosiyo min cayshi noolashiisa uu ku hagaajiyo aw qaala sidaadan wuxuu ku toosiyo min cayshi noolashiisa warajulu waaya midka saddexaad asaabatu ay ku dhacday faaqatun busaarad iyo baahi baa ku dhacday nin xoololeh sidii looga ogaa asagoo fara madow umaa la arkay oo baahanoo gaajaysan oon gacantiisa waxbaba ku jirinba maxaa ku dhaca xoolihii may kaa gubteen maya madaad baa ku maya xoolihii eber wey yaquuma alaaatun ninkaas isaga ah ee xoolo lagu ogaa ee haddana sheeganaya inuu waxla'aan yahay oo fara madow yahay waa baaritaan buu u baahan yahay marka ila xoolaha qaar baa la qarsan karaa oo qarsoomi kara marka dad iyo makhraati in la helo wey marka xataa yaquuma waxaa u istaagay alaaatun saddex oo min dawilxija dadka caqliga u saaxiibka ee min qowmi qowmkiisa dad qof saddex qof oo ikhyaaroo caqli leh oo fahmi kara ninkan iyo waxa xaalkiisa uu yahay ayaa waxay u maqhraati kacayaan ninkan laqad asaabat fulaanan hebel waxaa ku dhacday oon ognahay faaqatun baahi annagaa u kurgallay waa run ninkii hebelaha maanta xumma haysta ogaada wuxuu haystoo dhanba waa ka farmadow yahay saddex nin baa makhraatioga kacday wey oo waxyaalaha waxay ka mid tahay shahaadada iyo makhraatiga marka laga hadlaayo waxay noqotaa shahaada arbaca shuhadaa afar makhraati meel looga baahan yahay oo zinada iyo liwaadka waa lamid asagane iyo masalatu qof qof wax ku sheegaya zina ku sheegaya afar makhraata waa inuu la imaado afar marag waa inuu la imaado hadduu afar marag la imaan waayo saddex ay dhahaan hebel isagoo heble ka xumaa zina ku samaynayaan aragnay oo ku afraad la waayo saddexdaasaa siddeetan ulood lagu dhufanaya siddeetan jeedal baa lagu dhufan siddeetan jeedal ayagi baa la garaaci oo lasoo soo qabani <clears throat> war innagaa arkaynay ma jirto dhaarra lagama baahno meesha ma gasho dhaar meeshan dhaar ma gasho marag unbaa gasha maragtiina afartii nisaabkii baa la waayey iyo tiradii la rabay afar bayna ahaayeen afar baa la rabay saddex bay noqdeen saddexdaas waa la garaacaya meel cidla yaa dadka cirdigooda iyo sharaftooda karaamadooda yaad ku dhaawacdeen baa laleeyahay dacaayad baad fidiseen dad baad sumcaddoodii baabi'iseen marka sida loo ilaaliyo fiiri cirdiga iyo sharafta qofka muslimka si cidlaha in laiskaga dhaho hebel waa dhilla iyo heblo waa dhillo lama ogol a ah, mujarad qaraa'in iyo amaaraad iyo waxyaalo kuu muuqmuuqday iyo way kala tahay baashii oo xumaantii oo sideeda loo samaynayo way kala tahay kuma dhiiran kartid ma dhihi kartid meeshan zinadii baa faaftay zina ka dhacday ma dhihi kartid arrintaas way nagu baraarugaa la iska ilaaliyaa calaamaadaanan jeclaysanin sufuur iyo xijaabkii oo la tuuray ikhtilaafu bayna arijaal waannisaa oo isku dheehmay xaaladahaasi waad arki kartaa waadna sheegi kartaa laakiin zina meeshan ka jirta ma dhihi kartid yaa ku tusay maxaad aragtay baa laleeyahy waa lasoo qaban kuleetagaa lasoo qaban siddeetan jeedar baa lagu dhufanayaa kulkulul qofka asaga dayib taas marka afar maqhraati baa loo baahan yahay qodobka labaad waa waxa loo baahan yahay saddex maqhraati ah waa ka daliilkeedii nin yidhi waxba ma haysto warawas kaad xoolaha laheed waxba ma hayo oo kaa eberka oo muxuu ahaa caddeeda baltaga dab looma shidin xoolihii awey ma hayo waa loo kuurgalay saddex nin baa maqhraati noqotay oo tidhi baytulmaalkii muslimiinka iyo bangigii islaamka wuu u yimid iyo xoolihii islaamka isu lahay waxay dhaha annagaa maqhraati kaa saddex nin ninkaasagaa waxaa la siinaya wax ku kaaftoomo yaa la siin qodobka saddexaad waa laba makhraati ah laba makhraati xaggeen looga baahan yahay ya fii yatacallaqu fi اlamwaal wixii xoolo ku saabsan wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum laba makhraati ah loo baahanya oo rag ah qodobka afaraad waa hal nin ah iyo laba haween ah waa haddii xoolo ku saabsan tahay oo laba nin la waayo fain lam yakunaa rajulayn farajulun wamra'ataan hal nin iyo laba haweena ah. iyaduna xoolo wey qodobka shanaad waxaa weeyaan shaahidun wayamiinu lmuddaci hal nin ah iyo dhaar uu ku kabay nin baa wax sheegtay qof kaluu ku sheegtay xoola wey iyaduna xoolaha wey waxbuu ku sheegtay markhaatikeen baa layidhi halkan nin baan soo helay buu yidhi dayib haye dhaar ku kab leeyahay ninkii kale lama haye dhaar ku kab marka waa shaahidun qadaa rasul la sal l slam biyamiinin washaahidin iyaduna waa maslo suganoo jirta waay masalada saddex afar ah kale waxaa weeyaan makhraati ay makhraati kacaan haween hal haweena ama laba haweena fii maa laa yaطalicu bihi rijaal waxayna raggu inta badan ogaanin umulisaday oo kale wey ah, gabarh umulisa weeyaan waxay tidhi islaantan waxay dhashay ilmo nool bay dhashay dhaxal baa loo fadhiyey oo ilmahan caloosha ku jira aabbihi baa dhintay noolal buu ku soo dhacay tiri isagoo nool buu dhashay waa la dhaxli wuuna dhaxli daayib axkaam baa ka ratimanta oo ay ka mid tahay middaa iyada hal qof hadday maqhraati kacadoo qaabilaa ama umilisaa haween baa ileen haweenkaa wax umilin jiray xilligan hadda aafadu ay dhacday dhacdo meahee ragga uu naagaha ka umilinayo waxaan ugu naseexinaynaa dadka ragga takhasuska noocaasa inayna qaadanin wixii oo baahi ayna jirinba gabdhihii hadda jooga oo baranaya qaabka haweenka looga umuliya raggow raggow maxaa ku wada waxaad raadinaysa maxay taho meesha ayada aad u raadinayso usoo baranayso gabdhihii baa la helay oo umulinaya cisbitaalladii buuxa oo jooga baahi looma qaba rag inuu cawradii haweenka fiirsado daawado wax baahina ayna meesha jirin akbaru weyn dunuub weyn wey ama kabiira min alkabaa'ir wey waa dembi weyn arrinta ayada arrin aad u foolxun baa dhacaysa oo isbitaallada laga sheegayaa waaweyn ee weliba gaarka kuwa gaarka loo leeyahay khiyaar baad leedaha xoolahaada la baxaysaay kuwa caamka ee dowladda safaaba la soo gelayaaba waxaa lagu leeyahy waa lagu barbaranayaa gabadhii dhanna waa ka xishoonaysaa waa qarraacmaysaa oo cawradeedoo weligeedba ayna xumaan aynan ugu arkin ayay maanta rag daawanayaan ay arkayaanoo fiirsanayaan dhinacna xanuunkii foorshi iyo xanuunkeediiba hayo waa la warfaadaya oo waa sakaraadaysaa marka gabadha inta cadaab ee laiskugu geeyo fiiri inta cadaab ee dhibaato ee duruuf xume oo dhibaato laiskugu geeyo bal fiiri maxaa baahi oo taalla meesha baaritaanka dhiigga iyo la baara maadbarati jaraaxada iyo muxuu ahaa waxyaalaha ku saabsan laga yaabo inaan loo helin wax takhasus oo ah arrintaa u istaaga maadbaratid dadka sida loo dura maadbaratid oo haddii gabadh maxau ahaa gabdhuhuna gabdhaha adinka la waaya markaas laakiin umuliso umuliso inuu ragga usoo xaxayto oo galoobs usoo xidho arrintaa ayada ah foolxumo weeyaane badela takhasuska iyo aqoonta noocaasa gabdhaha loo daayo masalada ilan asalkeeda xaaraan bay ahayd wejigii iyo jidhkii kalaaba xaaraan ah in la fiiriyo in cawradii muqalladadaheed la fiiriyo biduuni xaajatin walaa daruura dembi weyn oo macsiyaa wey arrinta ayada waa macsiya macsiyo wey ah. oo gabdhaha qaar markay dhahaan war ragga naga leexiya war ragga naga duwa lacamujiqiyo oo dhulka lagu nabo la yidhaahdo ama kac la yidhaahdo orod meel kusoo dhala meel kale aad ragga waa dhakhaatiira baa lagu leeyahy dhakhaatiirta lama diidana ahlan wa sahlan waa la soo dhoweynaya waa loo baahan yahay laakiin masalada laga ha la fahmo masalada laga hadlaayo waa masalada baahida iyo xaajada haddii uu markaasi gabadha ay ku fillaan weydo markaa dhakhaatiir waaweyn iyo jaraaxe iyo arrimahaasi waa imaan kartaa laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan baahida laga hadlaya intaas qofaase hal qof haddii loo baahdo bal ha takhasusee intaasoo raga inay soo galaan baabka asaga ah wax fiican maaha laasiyama haddii gabadhu xishooto oy diiddo in lagu khasba ma aha xaq bay u leedahay xaqeedii iyo ayada baahideedii weeyaan marka wixii markaa xaajo iyo daruuro taallo un ha la sameeyo laakiin iyadoon xaaje iyo baahi iyo daruuro aynasa jirin arrintaa waa in layska ilaaliyaa saddex nin markaa meeqa makhraati baan sheegnay maqraatigu intaas afar laga soo bilaabo ilaa umulise laga soo gaadho warajulun asaabathu faaqa xataa yaquuma alaaatun min dawi lxija min qawmihi laqad asaabat fulaanan faaqa waxay ka maqraati kaceen hebel busaarad iyo gaajo iyo baahi baa ku dhacday waa fara madowya faxalad lahu lmasala ninkaas su-aasha waa u bannaan tahay xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman wuxuu ku istaago min cayshin noolal ah aw qaala sidaadan wuxuu ku toosnaado min cayshin noolal ah famaa siwaahunna wixii intaa ka soo haray min almas'alati su-aasha ah yaa qabiisatu qabiisow suxtan ee yaakulu waa cunaya qofku suxtan buu ku cuni suxtun haddaad tidhahdo way iska caddahay yaakuluhaa waa cunaya saaxibuhaa suxtan buu ku cunaya xaaraan buu ku cunaya baabun wuxuu ku saabsan ibaaxat alahdi liman acdaa ibaaxatu alakhdi qaadashadu inay bannaan tahay liman acdaa min hayri mas'alatin walaa ishraafin qofka qaata xoolaha liman ucdiya qofkii la siiya min hayri mas'ala su'aal la'aan baa wax la iska siiyey walaa ishraafin hanqaltaaglaan asagoon weydiisanin waxba una taagin baa la siiyey xoolo qofka waa qaadan karaa waxba dhibaataa ah ma laha xadaana haaruun bin macruuf xadaana cabdulahi bin waabin xaw xadaana xarmana bin yaxya abarana bin waabi abarana yunis can shihaab can salim bin cabdillahi bin cumar can abihi qaal samictu cumar bin khadaab radi allah canhu yaquul qad kaana rasuulu llah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaan jiray yuctiini alcataa siismuu isiin jiray xoolo oo dhihi jira qaado faaquulu waxaan dhihi jiray acdihi sii nabi allow afqara ilayhi minii qof iga baahan dadka iga baahan nabi allow sii anigu waan roonahay xataa acdaanii maratan mar buu isiiyey maalin xoolooo faqultu waxaan ku yidhi acdihi sii afqara ilayhi minii dad iga baahan faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi hodhu qaado ah, wamaa jaa'aka wixii kuu yimaado min hada almaal xoolahan wa anta hayru mushrifin adoon u hanqaltaagaynin walaa saa'ilin aan weydiisanaynin wixii layskaga kaasiiyo lagu garto fakhudu qaado wamaa laa waxaan saa ahayn oo su'aal iyo ku jirto falaa tutbicu nafsaka naftaada raacin saasuu nabig sala allah alay waslm yidhi waxadana abu daahir abarana min wahbin abarana camr ibn xaarib can ibni shihaab can salim bn cabdillahi can abiihi ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana yucdii cumar bn khadaab radia allahu canhu alcadaa wax buu siin jiray fayaquulu lahu cumar wuxuu dhihi jiray acdii yaa rasuula allah waxaad siisaa afqara ilayhi minii dad iga baahan dadkaa kaluu u turayaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa ku yidhi khuduu qaado fatamawalhu maal ka dhigo aw tasadaq bihi haddaad rabto sadaqayso wamaa jaa'aka wixii kaaga yimaada min hada almaal xoolaha wa anta adiguna hayru mushrifin aadan u hanqaltaagayn walaa saa'ilin aadan weydiisanaynin damacna kugu jirin faqud iska qaado wamaa laa waxaan saa ahaynoo su'aal iyo damaca falaa tudficu nafsaka naftaada raacin qaala saalim wuxuu yidhi fa ajli dalika saa darteed yukaana ibnu cumar wuxuu ahaan jiray laa yas'alukaa weydiisan axadan shayan waxba ma weydiisan jirin walaa yaruddu shayan waxna ma diidi jirin cudiyou la siiyey isagana dadka wax ma weydiisan jirin haddii loo gartana ma diidi jirin xadaanii abu aahir ahbarana ibn wahbin qaala camr bn xadaanii ibnu shihaab bimili dalika can isaa ibnu yaziid can cabdillahi bni sacdiy can cumar ibn اlkhaaab radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allah alay wasalam qaala xadaana qutayba ibnu saciid qaala xadaana ley can bukayr can busr ibni saciidin can ibnu saacidiyi almaalikiy ibnu saacidi waa cabdullaahigii saacidigaasana laisku hayaayo ibnu saacidi mae ibnu sacdi wey cabdullahi ibnu sacdi weeyaan almaalikiy nisba wey ilaa maalik ibnu xambal ibnu caamir saasuu leeyahay alimaam nawowi raximahullah marka sawaabku waa asacdiy in la yidhaahdo almaalikiy annahu qaala wuxuu yidhi istacmalanii cumar bnu khadaab cumar binu khadaab baa shaqo i siiyey oo shaqo ii diray radia allahu canhu cala sadaqa sadaqadii iyo zakada soo aruurinteedii ayuu shaqa iu dhiibo yidhi hawshaasaa lagu igmaday zakada soo aruuri falamaa faraqtu minhaa markaan soo bogay saka aruurintii wa addaytuhaa sakadiinaan u dhiibay ilayhi cumar amara lii wuxuu ii amray bicumaala xoogow in lay siiyo xoogow dhaqaalaha in lay siiyo cumaaladu waa dhaqaalo in la siiyo ayuu amray oo wuxuu yidhi xoogow ninkaa la siiyo waalcaamiliina calayha wey faqultu waxaani innamaa camiltu lilah ilahay dartii baan usoo shaqeeyey hawshan oon usoo qabtay wa ajrii ajirkaygana cala allah ilahay korkiisa u ahaaray waxaan ku rabo malaha xoolo ma rabo faqaala wuxuu yidhi qud maa ucdiita waxaa lagu siiyey qaado fa inii camiltu anaa kaaga horreeyo waxaan sameeyey shaqeeyey calaa cahdi rasuulillah xilligii nabiga calayh salaam facammalanii cumaaluu i siiyey ee acdaanii cummaalah ujradii buu isiiyey faqultu waxaan idhi mila qawlika sidaadoo kaleo waxaan ilahay dartii baan u shaqeeyay ma qaadanayo faqaala lii rasuulu lahi nabiga calayi salaam baa igu yidhi idaa ucdita shayan min qayri an tas'ala haddii lagu siiyo xoolo adoo weydiisanin fakul iska cun watasadaq sadaqayso waxadaanii haarun bnu saciid alayliyu qaala xadaana ibnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu xaari can bukayn bnu ashaj can bnu saciid can ibnu sacdiy annahu qaala wuxuu yidhi istacmalina cumar bn khadaab radi allahu canh cala sadaaqa bimili xadiii ley ley ibnu sacdi xadiidkiisoo kale ayuu sheegay wey taabaco weyaan wallah aclam bilahi tawfiq sala allah waslm cala nabiyina maxamed